shay ta sidaa yeelay ee wuxuu abuuray kiinaasi waa rabbiga idinka idin abuuray iska kiin leh khaaliqa sheega ugu abuuray wey idinkuu idin abuuray sifadiinana uu abuuray marka ficilkuna waa sifaadkiina walaakinahaa kasbon lana yaa laahi iyaday culimmada selafku isku waafaqsan yihiin intayna imanin bidcadii iyo hawooyinkii ahlulbidaca waxaa marka itifaaq lagu ahaa calaa ana alkhaaliq wallah laa siwaa yaa waxabuuna allah cid kale ma jirto wa ana alxawaadid kullaha xaadisa biqudrati illaahi tacaala xawaadistoo makhluuqaadka ahina waxay ku timi ilaahay qudradiisa iyo karaankiisa iyo awoodiisa min gayri farqin iyadoo la kala fakinin oo la kala saarin waxaa ku tacalluqaya biqudrati اlcabdi addoonka awood u leeyahy ilaahay siiyey iyo maa laa yatacallaq biha waxaan qudradiisa ku tacalluqine ka madax bannaan labada midda iyadoo ma kala qaadin marka waxay tahay afcaashii muqadara biqudrati اllahi tacaala ikhtirac afcaashi waxay ku timid awoodda ilaahay isagaa ikhtiraacoo abuuray oo bilaabay wa biqudrati اlcabdi calaa wajha dhinac kale marka la eegana addoonka awoodda ilaahay siiyey ayuu ku sameeyey ficilkan waxaanu ku tilmaamay naadimku laakinahaa afcaasheenu kasbun lana innagaa kasban noo shaqaysanay haddaan nahay macsharka khalqiga ilaahay abuuray callaamatu ibnu xamdaan almadani ayaa wuxuu ihi kasbiga waxaa la yidhahdaa huwa maa khalaqahu allah shay ilaahay abuuray weye halku ku abuuray fii maxali qudrati lmuqtasib halka ay taallo ka muqtasibka camalkan samaynaya makhluuqa ahi qudradiisu qudrada ilaahay siiyey isaga halkeeda maxalkeeda ayaa ilaahay ku abuuray waxayna wufqi ku tahay iraadada kasbiga uu samaynayo isagu markaa uu doonayo adoonku qudradiisa ku soo baxaysaa iyo iraadada adoonka halka ilaahay ku aqoonay hota marka isagu uu kasbanaya adoonku qudrada wuu leeyey rabitaanna wuu leeyey ilaahay baana siiyey laakiin isaga iyo sifada ficilka u samaynaya ilaahay subxaana wa tacaala baa marka horeba keenay sheekh islaam ibnu taymiya ayaa wuxuu leeyahay kasbiga qolada qabta waxaa la cibaaro looga jeedo inay wada xidhiidhsan ikhtiraan sameeyeen almaqduur biqudrati alxaadika shaygan ku qadaran qudrada makhluuqa xaadidka ah wاlkhalqu huwa lmaqdur biqudra اlqadiima khalqigana waxaa keentay qudradda ilaahay subxaana wa tacala qadiimkaa risaalada markaa la ihahdo aqwa ma qiila fi lmashiya wاlxikma wاlqada wاlqadar watacliil budlan اljabri watacdiil ku dhex jirta majmuuca rasaa'ilka iyo masaailka sheekh islam mutaymiya ayuu sheegay maxaa lagu kala saaraa waxaa jumlad ahaan lagu kala saaraa kasbiga iyo khalqiga khalqigana ilaahay baa iskale kasbigana addoonka kasbigu wuxuu yihi markaasi waxa weyaan shay waqac biaala aalad buu ku soo baxay insaanku xubno iyo aalad buu haysta markuu kasbi samaynayo ama ficil khalqiga laakiin ilaahay baa iskala de waa ficilkiisii isagaa abuuraya isagu laabi aala ilaahay markaa uu abuurayo aalad ku samayn maayo haska ah, ahow buu odhanaya shaygii buu iska imanaya kasbigu ma la gaar noqonayaa qofkan addoonkan awoodda loo siiyey maya lama gaar noqonayo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa markaasi qudradiisa ku tacalluqaya amaa khalqigu ilaahay subxaana wa tacaala isagaa iskale isagaana u gaara culamaau sunna ayaa waxay yidhaahdeen addoommada waxaa u sugan afcaal ay ku samaynayaan khiyaar oo lagu abaalmariyo hadday daaca tahay oo ilaahay ku adeeceen ayaa lagu abaalmarinaya waa lagu ciqaabayaa hadday tahay afcaashoodu macaasi loo diiday inay sameeyaan sheekh islaam ibnu taymiya raxima allahu tacaala risaalo gaara buu leeyahay una kaga waramayo aliraada waalamr ayuu kaga waramaya iraadada iyo amarka rabbi iyo weliba waxyaabo kale waxaan u sheegay waxaa haboon buri in la ogaado madhab salaf alumma ummadda salafkeedii dariiqada ay ku tageen iyadoo la qabo qowlkoodu inuu yahay allah khaaliq kuli shay wax kasta ilaahay baa abuuray ilaaha asalka abuuray ayaa sifadana iska leh ilaaha khalaa'iqda abuuray ayaa sifaadkoodana abuuray iyo waxay samaynayaanba isaga ayaa rabbi u ah isagaa mulkiya wanahu ma shaa kan wamaa lam yasha lam yakun waxuu ilaahay doono way iman waxaanu doonin ma imanayaan waa inuu calaa kulli shay qadir qudrada ilaahayna waa mutlaq shay walba waa awoodaa addoommaduu abuuray muxuu ku abuuray haluucan idaa masahu sharu jazuuca waidaa masahu khayru manuuca oo welwel badan insaanku beerxanuun ka soo qaatay markaasi alfaadii aayada waa mid oo markaasi shar yare hadduu taabo argagax badan uu shar yare taabto haddii wax khayra uu helana waa manuuc khayrka iyo waxyaaba kale la mid ah addoonku ficilka samaynaya waa faacil xaqiiqa ficilka uu sameeyey isagaa faacilo sameeyey waxaanu leeyahay mashiica uu markaa iyo doonitaan waxaanu leeyahay qudra uu ku suurogeliye camalka liman shaaa minkum iyo u sugnaatay digriga liman shaaa minkum qofkii doona idin kamida ah muxuu doona yastaqiim istiqaamada yaa doonaya basharka wamaa tashaa-una haddana waxaa la ma doonaysaan waay ilaa in sha allahu tacaala ilaahay mashiiadiisa u timaado waxaad doonteen u haddii alla doonay haddaanu alla doonina dee mama doonaysaan baynu eg haddaad doontaanna mashiiadina ilaahay baa qallibaya himankiina ilaahay baa bedelaya markaa mashiiada bini adoonku waxay u khuduucaysaa allah subxaana wa tacaala marka almaakinaha afcaasha kasba lana yaa ilaahi wuxuu uga jeedaa tatimu lbeyt ama takmilatu lilbeyt beytku kusii dhammaystiraya wuxuu le kaaga laahiga ah ee mashquulsan ee markaa lahwiga ku mashquulsano macnaha wuxuu ku ishaarayaa mubaadala fi daacaat lahwiga laga baxo oo daacada markaa loo bedelo wa kullu maa ficil kasta wey maaa ficil yafcaluhu shay kasta oo uu falayo alcibaado addoommadu daac daacadii rabbi lagu adeecayay waa wixii madxiya ammaan adduunyada ku tacalluqaya addoonka lagu ammaano iyo abaalmarin aajilka dambe aakhirada wixii ay sameeyaan daacada aw didiha mudaacada ka soo horjeeda waa maxay wa didu daaca wa macsiya macaasida weeyaan yani waxay ku jirto dhaleeca adduunkan adduunyada lagu dhaleecayo aakhirana lagu la kulmay markaa ciqaab iyo ceebaynta ah. waxaa alla waxay sameeyeen daacaama macsi muraadu lirabbina labadaba ilaahay iraadadiisa ku yimaadeen iraadada inkastaa maa ka tafsiilinin la kala fasiraya eg daacada ilaahay baa doonay rabitaankii iraadadiisa ku timid xata almacaasi addoommada afcaasha macaasida ay sameynayaan maxay ku timi ilaahay baa muraad u muraaday oo doonay inay dhacdo kown ahaan tacaala subxaana oo ay soo gelaysaa taxda iraadatihi wamashiiatihi ilaahay iraadadiisa iyo mashiicadiisa ay hoos imanaysaa ilaahay uu doono iman doono wixii uu diiday ma iman doono wax kastana wuu awoodaan daba halkaasaa la tacliiqinayaa oo iraadada halkan sheekh calaamat ibn musabxaan raxima llahu tilmaamayo xugle ilaahay ku waafajiyo shaarixa oo ah markaasi maxamed ibnu maalic intiina soo saarinaya sharxa naadimka iyo naadimka oo ah safaareyni labaduba iraadada way idlaaqeen oo may fasirin iraadadii may tafsiirinin ehm, manay bayaaminin oo kalaam bay sheegeen iska duuduuban oo moodsiinaya inay ka mid noqonayso jinsiga waxyaabihii alfaadii inoo soo hormartay lasoo sheegay inay ahlubidac kalan booda ka midtay markaa daahirka laftigan idlaaqay shaarix iyo naadinku waxay u jeedaan aliraada alkowniya alqadariya u jeedaan iraadadan isla waxay u baahantay in la kala qaado se culimada markaa muxaqiqiinta ahlucilmiga ka midihi waa laba iraadaa jira horena waa usoo ishaarnay mid waa iraada kowniya qadariya mid ku dhacaysa qadar ahaan iyo kown ahaan iyo iraada diiniya sharciya wax ilaahay diin iyo sharci ummadda uga dhigay labadaasay uga iibsanaysaa arrintaa markay culimadu cadday shekh islam utaymiya wuxuu leeyihi manhaaj sunna wuxuu ku sheegay wid saddexaad dariiqat la'ima alfuqahaa waalxadiid qoladan markaasi al markaa a'imada fiqiga iyo xadiidku dariiqadoodu iyo in badanoo ahlu nadar ka mida ah, kuwa caqliga isticmaala iyo ijtihaadka iyo qeyrkoodba waxayna iraada fii kitaab illahi nuucaan laba nooc baa lagu hayaa kitaabka oo iraadada ah iraada tatacallaq bilamr amarka sharciga ku tacalluqdaa mid wa iraada tatacallaq bilkhalqi iraadana khalqigae abuurta ku tacalluqdaa iraadadaba ku xidhan ama ku tacalluqaysa amarka waa maxay waxaa weyaan rabbi wuxuu ka doonay yuriid lilcabdi ficli ma amira bihi adoonka wax sharciga ilaahay amray oo laga doonay inuu sameeyo wixii la amray amaa iraadada khalqigu waan yuriid maa yafcalu allah ilaahay wixii isagu doonaya inuu sameeyo ayuu u muraaday isaga ura ayay ridaya markaa koonka iraadada xagga amarka sharciga ahi waxay xambaarsantahay shaygan ilaahay amray diin ahaan uu jeceliyey raallinagu ka yahay iraadadaa maxaa la yidhahdaa marka diiniya waa mid xagga diinta awooda tan khalqigu waxay la macno tahay iraadada marka xagga khalqiga ku tacalluqaysa mashiicada waana mid ay aliraada alkowniya alqadariya macnaha waa ritaan ilaahay waxaa kownkan inuu qadaro oo uu yimaado ayuu doonay idina waa rumaysan tahay tan hore aayaadka lagu sheegay waa sharciga yuriid yuriidu llahu minkum liisra sharciyin baa yada ilahay baa ta doonaya laa yusri mid la raba walaa yudrikum alcusra diinta markaa dhexdooda cusrigeeda lama rabo yuriid llahu liyudina lakum ilahay idin caddeeyo ayaa la doonaya rabbi wuxuu doonaya inuu idin caddeeyo sharaa'icda diinta yuriidu an yukhafifa cankum ilahay inuu shaaq idinka fudeeyo ayuu doonaya maa yuriid llahu liyajcala calaykum min xaraj diin ilahay diinta dhexdeeda ma rabo inuu cidhiidhiyaan idinka walaakin yuriidu liyudurakum warabaan diigeeda ku dahay inamaa yuriid اllahu liyadaba cankum rijsa ahli اlbeyt albeytkii rasuulka alay isalaatu wasalaam waxaa soo aayaada iraadada diiniga ee sharcigaa bay ka hadlayaan tan kooniga ahi maxay noqonaysaa faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja qofka ilaahay doono hidaaya inuu siiyo laabtiisa ayuu u waasicinayaa islaamka deedna iimaanka iyo bashaashadiisa gelaysa waasacaya qalbiga haddee waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala qadar ahaan ayaa wuxuu doonay in bashaashada iimaanka iyo islaamnida qofka qalbiga uu geliyo taasi waa xagga markaa iraadada qadarigaha kana wuxuu doonay rabbi inuu lumiyo ilaa sharciyan ma doonin oo mana dalbin addoonku inuu lumo bal waa loo jiiday laakiin haddana kown ahaan ilahay muxuu qadaray in addoonku lumo kan ilaahay la doonay u qadaraya dalaalka laabtiisa cidhiidi baa gelaya maantoo dhan baa khayrka lagu aqrinayaa abeeraate qalbigiisu ma kala saafay yataxajan dhagax buu noqonaya leanna ilaahay baa la rabay rabbi subxaana watacaala allaan la doonay inuu hanuuno aayado fara badan oo kale ayuu sheegayaa marka ka meelaha qaarkoodna labada yihaahdaba way ku kulmayaan oo siday u kulmayaan imaan oo abubakr labadii yihahda ma ku kulmeen haa nacam abubakr imaan baa la amray waanu la yimi ilaahay waa amray iraada sharciya waana u qadaray iraada kawniya waa wada kulmeen abulahab ma waxaa ku kulmay iraada kawniya iyo sharciya mise midkood waatuba alqadariya qadar ahaan ilaahay wuxuu doonay inuu gaaloobo sharciya waa la amray laakiin ilaahay muxuu doonay inuu gaalnimo ku dhinto waanu ku dhintay inuu gaalnimo ku dhinto waanu ku dhintay waxaan ilaahay dooninba inuu qadaro oona la guuraanin haba yaraatee qadar ahaan inuu yimaado isla markaana rabbi subxaanahu wa tacaala wax amar iyo sharcigana aanu farin iraada sharcigana aanu ku keenin soo ma jira maa labadii mid eh, labadii midnaba ma jirto labadiiba maxay noqdeen inay ka marnaadaan ayay markaasi timi waxaa iraada maxaa dhahdaa diiniya faqad wahuwa ma amara allahu bihi min alacmaali الصaalixa facasa dalika alamr اlkufaar wاlfujaar fatilka kulaha iraada diin wahuwa yuxibuha wayardaaha low waqacat walam taqac ilaada ilaahay doonay sharciga gaaladu iska diitay oo wuxuu ilaahay jecelaya buu amray laakiin fujaartiiba way diideen inay ilaahay caasiyaan mooyaane wax kale marka waxa weeyaan iraada diiniya oo ilaahay doonay ina ay markaa dhacdo acmaashii saalixa laakiin ilahay lagu casiyo ilahay kown ahaan uu qadaro waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu doonay xawaadista ka mida inay dhacdo mana amrin laakiin ay dhacdo mubaaxaadka ka mid waa mubaaxa iska dhacay iska mubaaxa ka dhacay markaas waxaa mubaaxaadkaa markaasi hadday doonanaan dhacaynin dee alla mana doonin sharciyan oo ma amrin lala yimaado qadar ahaanna waamay ba waa macaasi ilaahay sharciyan macaasi miyuu amray mana qadarinoo mamay dhicin caasa lama samaynin labadii mid laba ma jirto sooma naxw maxay u qaybsantay marka arbaca arbaca meel ay ku wada kulmayaan iyo meel ay labaduba ka maran yihiin iyo meel ay ku kala gaar yihiin fakir haddaad xisaabiso waxaad samaynaysaa saarsaa marka marka min غayri maqdiraarin ilaahay subxaana wa tacaala afcaashaynu samaynayna daaca iyo didkeeda macaasida ah waa muraad isagu uu leeyahay min ayri madiraar iyadan cidina ku laasiminin baab ifticaal weeyaan maaduna waa iska tawkiid saayida marka wax idraar ah oo ilzaam oo ikraah oo ilaahay lagu karhay ma jirto minhu xaggiisa lana minhu min ayri ilaahay baa doonay min ayri maa igraan iyadoonu jirin qasab iyo laasimin minhu isagu inagu laasimiye lana inaga macashir alcibaad addoommadan innaga ayaa iskale ka sugan daaciya macasiba laakiin ilaahayba wuu doonay laakiin ma igraah iyo ilzaam buu nagaga dhigay maya waa min ayri idraar idiraar wax la yidhaahdo idiraar oo laaziminiyo igraahini iyo qasabi aanay jirin minhu tacaala xagga alle ka yimi lanaa inagana ilagu qasbay ma jirto laakiin ilaahay wuxuu inoo abuuray qudrada dabeedna ficilkii inuu dhaco ayaynu awood u yeelanay yaa idmay laakiinse allah tabaaraka wa tacala baa idmay qudrada addoonku ku abuuran waxay leedahay saameyn ficilka jirsiintiisa laakiin miyay madax banaantay alla miyay ka dayax banaantay xaasha ilaahay se waa ugu kaalminaya adoonka waan makaninaya ilahi darab imaam abilkhadaab ayaa wuxuu yihi qowlkiisa maxaa ka fiican buu yihi qaa'ilka markaa leh qaaluu maa facala alcibaadu faqultuma isagaa wuxuu yihi qaaluu maa facala alcibaadu faqultuma min khaaliqin kayri liilaahi alamjadi addoommada ayay weydiiyeen buri ficilkooda iyagaa abuuranaya oo samaynaya waxaan ku idhi maa min khaaliq kayr illaah alamjad oo koonkan ma waxau leeyahay khaaliqaan allah ahayn ilaaha markaa amjadka ah ee majdiga iyo caqabuda badan leh qaaluu fahan ficlun qabiixi muraadu waxay idhaahdeen haddaba ficilka xun ay addoommadu samaynayaan yuu ilaahay u muraadin doonay fultubu iraadatu kullaha lisayid iraado oo dhanba sayidkaa iska leh waa allah subxaanahu wa tacaala saasa lagu jawaabo abulkhadaab maxfuud ibn axmed ibn xasan kalungaani albaqdaadiy haddaan ilaahay waxaan igu idhi low lam yuridhu wakaana kaana naqiisatan subxaanahu an an yucjisahu rada haddaanu ilaahay doonin koonkan inay sameeyaan waxaan ay iska keeneen soo ilahay mismaa ku noqon maysa marka addoomad waxay doonaan oon ilaahay rabin inay sameeyaan ma dhacaysa arrintaa fafham walaa tumal fahma waxaad fahamtaa faham hogaansi iyo taxqiiq iyo sugida walaa tumaari xagga cilmiga hadoodina muranka samaynin bal waxaad noqotaa maca alxaqi xaysu daara xaqu fatuun xaqa raac xaysu kaa meel alla meesha u wareego u googo waa mujaadalada iyo dooda lagu doodo madabka iyo dariiqada shakiga iyo reyka munaadaradana mumaaraad baa la dhaha marka la doodayo kula waaxid min mutajaadiliin labada qofay doodaya mid walba yastakrij maa cinda saaxibi kan saaxiibkii agtiisa waxa ku jiru soo saara wayamtanii kamaa yamtani xaalibu labad yani saa canaha andhaga naaska looga soo jieda ayuu doonaya inu ka soo saaro fikirka oo qabo waxa ku jira madhabkiisa bal doodan dhegaysta waxay dhex martay alustaad abi isxaaq alsbraayini waa axad ka mid ah aimadii sunnada iyo qaadi cabduljabaal almuctasiliy waa imaam aimadii muctasilada ka mid ah maxay ka doodayaan qaadigan cabduljabaar baa wuxuu yidhi markii ugu horreysay ay wada fadhiisteen allah baa hufa guura nasahan faxshaaga ayuu ka hufayo ka nasahay waxaa ceebta iyo fawaxishka le dhaa ayuu ilaahay ka hufayo ka nasahay faxshaaga bau ka hufayo ka nasahay qofka caamilku ku dagmaya soo maa marka a dabcan ilahay waa ka nasahay ilaahay lam yaamur ilfaaxisha faaxishada waa cusoo laakiin muxuu leeyay waxaa waxaa addoomada ficilka ay samaynayaan iyagaa iska abuurtay ilaahay ma maqadarin abuu moosha markaa ku qarinaya ustaadkii bal wuxuu ku jawaabay eeg subxaana man laa yaqac fii mulki ilaa maa yashaau waxa ceebkasaniyo hufan oo nusqaan iyo ceeb iyo mushaabahatulkhalqi marka hufan midka aan mulkigiisa dhexdiisa aanu dhici karin waxaanu doonin isagu mulkigan ilaahay dhexdiisa waxaanu isagu doonini ma iman karaan marka waxay doontan ha noqotay wuxuu ixi yimi waa waxa ilaahay qadar u doonay cabduljabaar baa haddana jawaabo wuxuu yihi afa yashaau rabbunaa an yucsaa oo rabbigayama wuxuu doonay buu in la caasiyo isaga ustaadkii baa u jawaabo wuxuu yihi sunniga ahaa ayucsaa rabbunaa qahran oo macnaha haddaanu doonin ma qasab baa lagu caasiyey isagoon dooninba iyo qasab lagu caasiyey miya cabduljabaar baa wuxuu dhaha faracayta in manacani lhudaa waqadaa calaya bidnada bal ka waran hadduu ilaahay hanuunka iga marciyo ii diido halaagna igu xukumo hanuunkiina waa ii diiday waana i cadaabay buu leeyay way halaag bal ka jawaab buu leeyay axsana ilaya am asaa ilahay ma dhibaatii ii geystay buu leeyay iyo isaa isagu ii sidaadkii baa u jawaabo wuxuu yidhi in kaana in kaana manacaka maa huwa laka faqad asaa waa waxaad adigu xaq u lahay ood iska lahay oo dib kuu diiday ha isaa'a ayuu kuu geystay xumaan wain manacaka maa huwa lahu laakiin fad iyo deeq isagu leeyahay hadduu kaa manciyey fa huwa yaktasu biraxmatihi man yashaa de waa isagaa iska leh ciduu doonana ku gaari yeelaya waa naxariistiisa wanqataca aljabbaan fabuhita ladii bay ka hadalkii marka ay doodbaan fahmiyeen bad markaas kaga godan dabaqaat shaaficiya alkubra subki uu leeyay ibnu shaahid wajaasa lilmula yucadabu lwaraa min gayri ma denbi walaa tumin jaraa fakul ma minhu tacaala yajmalu liannahu can ficlihi laa yus'alu fain yusib fainahu min fadlihi wain yucadib fabimahdi cadlihi cadlihi wajaas waxaa bannaan lilmawlaa jala jalaaluhu ilaaha mawlaha ah yani caam ahaanba maalinka ahe kownkaba iskalisa mawlaha wati caamka wilaayadii khaaska ahayd maaha addoommadoo dhanba rabbi subxaana wa tacaala arrinkooda isagu gacanta ku haya rabbalcaalamiinka waxaa u banaan yucadibu halkaasuu mastarka kasoo bixi lahaa in yucadib alwaraa laga dhalaalin lahaa wajaasa markaa mintii oo isla xadfo ficil kaloo rafci halkan oo kale marka waay mintu markay xadfinti macamul farasa culamada naxwo ohanaya waxaa u banaan yucadibu alwaraa inuu cadaabo khalqiga halkaa ka fiirso min ayri maa dmbi ay min ayri dmbin imi way dmbi wax dembiya iyagoo loo gelin wax dembiyaba iyagoo oo gelin walaa jurmin ijraam jariimo dembiya jara oo ka dhacday adoonka iyagoona jirin wax jurmiya oo dembi ah oo jara imi oo dhaco xagga adoonka iyadoona jirin ilaahay inuu cadaabo ayaa u banaan ayuu sheekhu leeyahay qowlkani oo lagu diiday sheekh cabdiraxmaan ibnu qaasim raximahullah macalaqaad ayuu ku leeyahay marka macalaqaad ku leeyay kitaabka qowlkii salafka maaha budi kalaamkanu sheegay xataa ilaahayna ammaan noqon mayso oo nusuustuna ee dulmiga nafiyeysa ah cadligay sugaysaa oo jasaaga markaa ilahay cadaalad ku sameeya markuu abaal abaalmarinaya addoommada ilaahayna caamil camal sameeye saalixa kama bakso bale naftiisa wuxuu ku waajibiyey raxmad waxaanu ka xarimay naftiisa dulmi waxaanu rabbi yidhi afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun may dhacaysa waxaan kaloo dhidhigaynaa addoomada noo hoggaansameen muslimiinta ah kuwa mujrimiinta ilaahay casiya ee jiraanka sameeyey yani xukunkiinu waa qaldan yahay haddaad saa xukumaysaan waxaa markaa waajiba in laga nasahay rabbi in dulmiga in laga nasaho siduu isagu naftiisa uga nasahay addoomada inay nasahaan baa la doonaya waxaa mid daruura markaa lagu ogyahay rabbi subxaana watacaala waxa uu leeyahay xukun cadliya wuxuu dhigayaa markaasi ashyaada meeshii ay lahayd cadligu waa ka in meeshii shaygu munaasib ku yahay la dhigo haddii aan la dhigin meeshii uu lahaa shaygu dee dulmi baa ka soo baxaya marka waxay leeyihin kayr muhtan lidaati horta ma awoodi karaa ilahay ha hadduu doonaya dulmi inuu sameeyo waxaa u diidaya wuu awoodi karaa wax ka mancinayaa ma jiraan laakin laa yafcal alla uu isagaa naftiisa ka manciyo ma samaynayo leanna ma doonayo rabbi inuu dulmi sameeyo bal dulmiga wuu naceebay u karaahiys sheekhuislaam tirmi ayaa wuxuu hi ahlusunna kama mid ahaa cid odhanaysa ilaahay wuxuu cadaamayaa nebi ama mid kaloo addoon ilaahay adeecay kama mid ahaa ahlusunnaha mid odhanaya ilaahay wuxuu abaalmarinaya ibliis iyo fircoon iyo awtaaddood oo kale bale axad odhanaya ahlu kama mid aha mid caasiya ilaahay abaal marinaya macaasidiisa ku abaalmarinaya wahuwa subxaanahu qaami calaa kulli nafsin bimaa kasabat mujaazi muxsin biixsaani walmusiibi bisaa'ati addoomada dhan isagaa ilaalinayso maaha kii wanaag sameeye ixsaan uu ku abaalmarinaya wanaag kii xumaan sameeyena xumaantiisa lagu abaalmarinaya waa ilaah run sheegay oo aan ah ballanka uu qaaday aan khilaafin waana cadli mana banaano markaasi aan waa midka aan habeeratii jawr iyo dulmi samayn xadgudubna aan samaynin addoommadiisana aynay dulmi ka cabsanin xagga alle kama yimaada habeerati oo biitifaaq jamiic alkutub warusul waxaa allaa wixii ilaahay soo diray rusul iyo kutub soo dejiyey waxaa markaa ay sheegeen ay caddaynayaan inaan xagga alle addoommada dulmi kaga imanin mar naba halkana abubadiin sheekha la yidhaha cabdalle markaasi abubadiin raximahullah lafdigaad muddan tacliiqiyey mar hore wajaasa lilmawla tacdiib lwaraa min gayri maa danbin walaa jamin jaraa id kullu maa minhu yajmulhu wuxuu ihi low taraka dalika lakaan awlaa inuu iska daayo beydka meesha ka jaro oo u fiicnay saasaa awalaysa lan waxay khilaafsantay limaa calayhim xaqibaa rasul ahlusunuud sida ay ku sugnaayeen way khilaafsantay ay dawaahirta nusuusta kitaabkaiyo sunada siay tilmaamayso ayay khilaafsantay waxayna waafaqeen oo almaamku halka ku waafaqay ashaacirada oo ay leeyihiin ana lilahi subxaana yucadib almudiici waysiib alcaasi ana dalika binisbati ilay sawa war ilaahay waxaa u banaan bay leeyihiin rabbi subxaana wuxuu xaq u leeyay inuu cadaabo kuwa adeecaya uu abaal mariyu janneeyo kuwa isaga caasiyaya labaduna waa u sugan yihin subxaan allah sheekh islaam abulcabaas ibnu taymiya raxima allah kalaamkan markii uu meesha keenay xadiis abidan nebiga calayh isalaatu wasalaam ka warinayo rabbigii xadiis alqudsi ini xaramtu dulma calaa nafsi qowlkaas inii xaramtu dulma calaa nafsi laba masala ku jira bui aad ba u waaweyn mid walibana shucab iyo furuuc ayuu bixinayaa ee midkood waxa weeyaan dulmigu ilaahay uu naftiisa ka xarimay una diiday naftiisa wamaa wamaa dalamnaahum ilaahay ku yidhaha walaa yadlib rabuka axada aayad ku yidhi wamaa ana bidalaami lilcabiid oo aayad ku yidhi in allaha laa yadlib misqaala darra walaa yudlamuuna fatiilan fatiilka yani markaa timirteeda waxaa kaa kagaya hadha dhexe lafteeda weliba wuxuu nafiyey yidhaahda uu dulmi doono wama yuriidu dulma lilcibaad ilahay lamaba doono addoommada maba la doonayo dulmi wama yuriidu dulma lilcaalamiin caalamkao dhan lama rabo dulmi wax la dhaahdo waxa uu kaloo nafiyey inay addoommadu kaba cabsadaan dulmi ilaahay ka dhaca waman yacmal min aلصaalixaat wahuwa mu'min falaa yakaafu dulma walaa hadma axadkaa mumin ahee saalixaad sameeyey isagoo mumin saalixaadka sameeyey marna kama cabsanaya dulmi iyo nusqaan lagu sameeyo habeenaad addoommada qaar waxay leeyihiin dulmigan ilaahay subxaana wa tacaala qolada firiqa ah dulmi dulmiga addoommada kale is dulmiyaan ayuu ilaahay sameeyaa ba tacal ama yasifuun kolna waxay leeyihin wax dulmiyo mawjuudiba ma jiraan xagga haba yaraat waa laba darafoo naqiiloos ka hor imanaya ahlusunna ayaa markaa dhex ah ilaahay subxaana wa tacaala waxa dulmiga la yidhaahdo yani wax ka mancini karaa ma jira inuu sameeyo oo uu fuliyo laakiin rabbi isagaa naftiisa u diiday ma doonayo inuu adoomadiisa dulmiyo haweenaad ahlusuna markaa xaq bay ku sugan yihin halkaasay taagan kalaam aad u dheer bay culimadu markaa tilmaamayaan laakiin kolaas iyo gebagebo waa sidaa fakulu maa minhu tacaalى fakulu maa shay kasta minhu alle xaggiisa tacaalaa koreeyey wax kasta xagga alle ka soo fulan abaalmarin iyo ciqaab iyo abuurin khayr iyo shar midu doonaa noqon yakmulu ee yaxsul wax wanaagsan oo qurux badan buu noqonaya waxaa alaale wx ilaahay ka yimaadaan shar iyo khayr abaalmarin iyo ciqaab xilli wax alla waxa alla ka soo furo oo dhan ee min alamri waalkhalqi amar oo sharciga ah iyo khalqi kownkan ila wax abuuro xaggiisa waa wax wanaagsan oo jamiila ah. xataa inuu caasi abaalmariyo xataa inuu mudic ciqaabo bay yidhaahdeen waxay leeyihiin maxay daliishanayaan liannahu ilaahin koreeye can ficlihi wixii uu sameeyo falkiisa laa yusal lama weydiiyo ayadi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yusaluun isaga lama weydiiye lakiin addoomada waa la weydiinaya fain yuib hadduu kuwa abaal yani markaa uu abaaliyo mudiciinta ee adeecahay fainahu abaalmarinta khayrka uu ku abaalmariya min fadli waa deeq iyo dheeraadkiisa waman yucadib wain yucadib ah, fain yuib fainahu abaalmarinta khayrka min fadli weeyaan wain yucadib hadduuse cadaabo addoommada fabimacdi cadli taasina dulmi maaha bay idhaahdeen waa cadaaladii rabbi oo madax ah manaa waxay leeyihin haduu ilaahay cadaabo cadaalad khaalisa ah, oon habeeraati waxba ku barxanayn maxdi cadli manaa cadaalad khaalisa ah waxba ku barxanayn ayuu ilaahay ku cadaabay lanna waa tasaruf mulki koonka isagaa iskale isagaana maamulanaya cadli waxaa la idhaahdaa shayga maxalkiisa la dhigo iyadoo cid faacilka ku ictiraadaysa ku mucaaradanaysa aanay jirin dulmiguna waa cagsi waa shaygoo la dhigo meelaan maxalkiisii ahayn maaa ictiraadi cala faacil iyadoo faacilka lagu ictiraadayo taasay markaas yidhahda aayaddii daliishanayaa in tucadibhum fa cibaadu nabillahi ciisa ka odhanaya markaa kuwana caabuday ciisa ale markaa ibnullaha iyo ciisa wallahi sali alaaa ma adigaa adiga hooyadaa ku yidhi dadka ilah naga dhigtamay wuxuu kasoo doogeynaya in tucadibhum fa inahum cibaaduk haddaad cadaabto waa addoommadaadi hadaa markaa yani dee mulkigaa ku tasaruftay walaa yusalu camaa yafcal wahum yus'aluun aayadna si khaldan u daliishadeen qowlkanina wuxuu noqonayaa qowl daciifa la muranayo waa baatil falka ilaahay ka soo furay hadduu naqsi yahay miyaa ilahay loo sugaya ma wax wanaagsan buu noqonaya xaasha fadkan ilaahay sameeye kasoo furay hadduu noqdo wa nusqaan ilaahay ku ah ma wax wanaagsan ma noqonaya maya ma noqonayo addoonka uu cadaabaya ilaahay haddaanu waxba samaynin oo ilaahay adeecay ilaa maalintii la amray ilaa iyo maalintuu ka dhimanayay dee su-aal meelay taagnayn maxaa loo cadaabay soo ma maxaa loo cadaabay dee ilaahay waxaasi walsqaan bay ku yihiin waanu ka caagay waanu ka nashayey addoon isaga adeecaya ma cadaabaya rabbi sabab la-aan iyo dembi la-aan aayaddan markaa aad dariishanaysaan baa lagu yidhi addoommada waxooda waa la weydinaya ilaah haye ta aan la weydiinaya waxay tahay ilaahay addoonka waa u kaalmeeyey fadli fadliguu siiyey wuu hanuuniyey soo ma kanna rabbi subxaanau wa tacaala wuxuu u qadaray dalaal miyaa ilaahay lagu odhanaya maxaad kan u hanuunisay kanna maxaa doonakoogaakurta miyaa la odhanaya ta aan la weydiinayna waa taa sababtoo ah, addoonkan ilaahay uu u kaalmeeyu hadeeyey wuxuu arkayaa inuu xaq u falamaa asaaqa asaaq allahu quluuban soo maha kanna ilaahay waxa uu markaa cadligiisii ku xukumo midoo isagoo haduu doonayaba maaha xaqna wuxuu leeyahay inaan ilaahay u kaalmayno marka lama weydiinaya taa nabiyullaahi ciisa in fa inahum cibaaduka marka la leeyay ma wuxuu leeyahay addoommadaada sidaad doontaad u celaabi kartaa se maya waa addoommo ijraamka iyo dembiga iyo gaalnimadu ka badatay oo in la ciqaabo xaq u yeeshay oo ciise caabuday oo maryan caabuday oo ku dhaha markaa caabuday markaa ilaahay qeyrkii ayuu leeya waa addoommadaada haddaad cadaabto dee xaq iyo cadaalad ku cadaabaysaa leanna way mutaysteen sooma way mutaysteen kuwaas markaasi markaa in sidaasi la yidhaahdo maaha ayay culamadu yhahd way diideen falam falam yajib calayhi ficlu اlaصlaxi wala salaaxu wayxa min lam wala salaaxu wayxa man lam yuflixi fakulu man shaءa hudaahu yahtadi wain yurid dalaala cabdi yactadi falam yajib calayhi macnaha calى اllahi tacaala qolada muctasilada loo jawaabaya halkan oo muranka ay badiyeen oo ahlu sunnahana ay kula doodaan waajib ma ku ahaa ilaahay ficlu laslax ay macna alanfac lilcibaad inuu sameeyo ficilka u suubanaan ama iyo waxtarka badan leh addoommada yaa loo jawaabaya muctasilada wala salaax ay walaa yajib calayhi jala jalaaluhu ficlu salaaxi cibaada ka aslaxa ka hooseeya salaaxa laba derajo aslax iyo salaax wey ka aslaxa ka hooseeya salaaxa la yidhaahdana ee addoommada waxaa u saalixa ah kaasina waajib maaha waa khilaafan lilmuctasila qoladaasaa lagu khilaafaya waa masalo murankeedu dheeraaday ahlu sunna iyo ahlulictisaal dhexdooda iyagu waxay u arkaan ilaahay ilaahayna waajib ku tahay waxba ilaahay iskaga waajibinayaan nimankan muctasila sooma arkaysa ilaahay waxna way ku waajibiyaan waxna way ka xarimaan sida addoommadoo kale yaa ilahay wax ku waajibin kara yaase wax ka xarimi kara xaasha ahlusunna waa ku radinaya ahlusunnuna waa ku radinaya waxaa jira afar aqsaama a ah. aslax iyo salaax aswa iyo suu soo ma shayga markaa suu waa wixii xumaan soo maaha aswana waa wixii xumaanta ka sii darnay labadaa midnaba ilahay ka samaynayo isagaa isu diiday soo ma inuu addoommada u sameeyo wax xun oo suwaba ah, kii aswaa sii darnaa midnaba ilaahay ma samaynayo soo ma ilahay raxmadiisa waxaa ka mid ah laba sheego midna aslax yahay midna salaax inuu addoomada ka aslaxa u sameeyo laakiin waa min fadlihi mise cid baa ku waajibinaysa cid ku waajibinaysaa ma jirto rabbi subxaana wa tacaala cid ku waajibinaysaa ma jirto wayxa man lam yuflix wayxa kelimadan waa kelimad naxariisay qofa halaag ku dhacaya halaaggan aan xaq u lahayn baa loogu dhawaaqa waana masder la nasbiyey masdernimo lagu nasbiyey idaafada laga jaro oo la rafciyo marka marka la idaafeeyana la nasbiyo wayxaman hoog baa markaa yaa markaa u sugnaaday manaa waa loo naxariisanaya man axad oo lam yuflixi ay lam yufis aan ku guulaysanin inuu raaco dariiqii xaqa ahaa falaax kelma falaax yani shaksiga ayaa weyn u sugnaaday oo maxaa looga naxariisanaya waa addoomo masaakiino shaydaanku sinbixiyey marka dee oo muslimiinta ka mid ah iyadoo adiladiina u caddahay tahay dee waxaa looga naxariisanaya inuu shaydaanku sinbixiyey marka shaksiga baaliqa ee caaqilka ah ee aan ku markaa guulaysanin inuu xaqa raaco kaasaa markaa loo calaacanaya loo naxariisanaya kelma weyn baa kasoo horjeeda kelima weyn oo waxaa loo isticmaalaa cidda ku dhacday halaag ee xaqu leedahay weyxana maxaa loo isticmaalaa cidda ku dhacday halaag aanay xaq markaa u lahayno cid kale kusii markaysa markaa falaaxi baa la yidhi muxuu ka koobnaa waa kelimaadka jawaamicda ah kelimaad macno ballaadhan xuruuftooda kooban tahay macnahooduna waasac yahay afar shay marka la helo baa falaax la tilmaama kow baqaa bilaa fanaa baqaa bilaa fanaa shaygu inuu joogo aanu dhammaan wa hinan bilaa fakri inuu qani noqdo fakrina aanu jirin wa cisu bilaa dulm inuu cisoobo aanu dulloobin wa cilmun bilaa jahl iyo cilmi aan jaahilnimo ku dheehnayn afartaa arrimo markay isu tagaan maxaa la odhanayaa alfalax man shaacra waa kelima ajmaca lilkhayr minha ay yidhahdeen marka waxay dhahdeen culimadu falaa kelima ajmaca lilkhayri minha kelmad khayrka uga jaamicnimo badan kelmaddaa ma jirto falaaxa la idhahdo khayrkii o dhan baa soo galay fakulu man shaaa allahu hadaa yahtadi hudaa yahtadi fakulu man shaksi kasta shaa allah ilaahay uu doonay dee koon ahaanba sharciyana uu doonay hudaahu hanuunkiisa nin waafajiya hanuunka yahtadii u hanuunaya hidaayadii maluubka ahay weyn ihdina siraada mustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ayr maqduubi calayhim toddobiyo toban goor baynu weeraan weydiisanaynaa fakulu man shaa allah hudaa yahtadii sheekh cabdiraxmaan ibn qaasim baa wuxuu hi fakulu man shaa allah hudaa oo khalqiga ilaahay ka mida wuxuu ku hanuunayaa dariiqii toosna ah waxaana loo jeedaa hidaaya khaasa hidaayaddu waa labo hidaaya cilmiya camaliya ama hidaaya dalaala warashaad iyo hidaayata tawfiiq hidaayada camaliya iyo cilmiya cilmiya waa in dariiqa qofka xaqa la tuso camaliyana inu ku dhaqmo sooma hidaayada dilaalada ariiqa iyo midda tawfiiqda in la waafajiya ariiqa waa kala duwanya sooma haddaba tan imika khaaskaah waa tii tawfiiqda ilaahay baa iska leh waa ilhaam ilahay addoonka siinayo la asimsanaya inuu addoonka hanuuno hidaayadda caamka waa maxay acdaa kula shayin khalqa uma hada shay kasta intu ilaahay abuurtii u haboonay siiyey buu hadnana dariiqiisa ku hanuuniyey xataa yubayin lahum maa yataquun ilahay madmaha laga jeero wixii isku ilaalin lahaayeen uu bayno markaa u caddeeyay faama hamuud fahadaynaahum fastaxaba alcama cala lhuda ilahay waana hadeynay marki reer hamuud haddoona la hadeeyey indhala-aan bay kaga dhaceen hanuunkii dalaaladii baa la tusay xaqii baa la tusay laakiin tawfiiqdii ilahay uu diidiyey ila xaq may lahayn deedna way ka idhabeenen hidaayatii waa ka tageen wain yurid allah subxaana hadduu doono dalaala cabdin addoon inuu halleeyo hadduu ilaahay doono oo addoonkaasi ka tago wixii la amray oo ku dhaco wixii loo diiday yactadii canhu ficli daalik oo ku dhiiranayaa oo ku xadgudbayaa inuu ku tacadiyo ku xadgudbo ficilkii xumaantii loo diiday kadalika yudilu اllahu man yashaa wayahdii man yashaa doonay gadaal buu qadarin qaadna hidaayad buu la duulay faslu fi lkalaami cala risqi risq baa laga hadlaya halkan risq maxaa la haha alcadaa alrisqu alcadaa waa cadiyad ilaahay uu bixiyo wrisq maa yanfacu min xalaali aw didihi faxul can lmuxaali liannahu raasiqu kuli lkhalqi walaysa makhluuqu bigayri risqi wrisqu iyo wrasqu maxaa udhexeeya ya labaduba la akriyo waa sax midna waa ficilka ilahay u sameynaya addoonka arsaaqayo midna wuxuu noqonaya marsuulka laftiisa risiqu maa baa la dhaha yanfacu qofka anfacayo wuxuu turayo min xalaalin kiisii xalaasha ahaa aw dinki iyo xalaasha waxaa kasoo horjeeda maxaa kasoo horjeeday xaaraam qolaa diidan ole xaaraamta risiq maanta oo firqa ka mid ah xaalaad ugu sugnaa faxud macnaa si ka tag oo ka suug min almaxaal waxaa gifka la yidhaaha waa sida mustaxiilka oo kale ayay la mid tahay marka ka tag waxaa gifka ee khada waa raacin qolada firqa odhanaya xaaraantu risqa kuma jirto risq waa waxaa murtasiqa anfacaya xalaal xaaraan miduu noqday badankiisa anfacaya liannahu maxaa yeelay ilaahay raasa kulli khalqi khalqigoo dhan ilahay baa saaqa walaysa makhluuq makhluuqna ma jiro bikayri risqi aan risq lahayn ta addoomada qaar ma xaalaal maa soo maa aan xaalaal maxuule qaarna labadaba wa isku daraan qaarna xaalaashoo sirfiya cunaan saddexdaasay u qaabsanaysaa soo ma wax saddexdaa ka baxayna garanaysaa ma jiro waxay leeyihiin kan xalaashiiyo xaaraanta cunay qaybta xaaraantu maha risqi ilaahay kan xaaraanto keliya cunayana taasi maha risqi ilaahay bay leeyihi halkaa maxaa kasoo soo baxay kuwa xaaraan u cunay waxay leeyihin ilahay ma arsaaqin tawaya arsaaqaadka maxaase ku hadlaya waa arrin baadila ah marka waa arrin baadil ah waana arrinta uu sheekhu roojinayo si dheer bay qaadanaysa faxul sulwey suul almuxaal waa khata mushaquley qaamuuska markii laga baadhay kelima maxaal waxay tahay mataqaana almuxaal kalaamka marka la damiyo kelima maxaal oo kalaamka ka mid a maa cudila can wajihi kalmustaxiil waxaa wejigiisi laga leexiyala sida mustaxiilka oo kale marka waxaas oo kale ku dhicin wey iskaga tag madhabka muctasilada weeyaan in alinsaan idaa taqadaa duula cumri bilxaraam lamisullah waxay leeyihin haddii qofku adduunyada intii noolaya xaaraan cuno risq ilaahay maalina mu cunin bay leeyihin yom waaxida waxaa lagu yidhi de ilaahay miyaanu shay walba arsaaqin waxse bilaa risqi miyay joogaan adduunyada maya risqku labu noqonaya waxa bedanka kobciya iyo waxa diinka ku sabaato sooma dee wixii diinta ku samaanaysay oo dhan oo waa risq soo maha cilmigan iimaanka waxaana ka mida ah soo maha alla waxay diinta ku samaanaysay xalaasha diinta waa ku samaanaysaa waxa bedegu ku kobco labay noqonaya diinta waxay ku kobcaysaa wixii ilaahay xalaaleeyey wixii sharciya ilaahay soo dejiyey soo ma bedelku laakiin wax xalaalna wuu ku kobcaa wax xaaraanana laakiin muslimkii xalaasha cuna isaga ma loo haysaa tabiica ma jirto laakiin faajirkii ama gaalkii cunay xaaraanta isaga tabiica loo haysta waa lagu haysta xaaraantu cunay laakiin yaa arsaaqda keenay haddee adigaaga wadaadka masaajidka jooga ee hashii aabbahaa kuu dhaqay maalaya ee dhaxalkii aabbaha ay macaanaa ee xooggiisa iyo dhididkiisa ku keenay iska cunaya iyo tuuga suuqa jooga ee jeebka kala baxaya dadka xoolahooda labadiina ma risqi ilahay baa cunaysa mise waa kala duwantii sayaan waa risqi ilahay kan wuxuu raadiyo dariiqan ku raadiyey wuxuu na isagu taasaa macaabul xaaraanta ah isagu taasuu doortay soo ma adna xalaashii baa dooratay labaduna waa maxay waa risiq labaduna risiq ilaahay baa markaa laakiin haddii risiq la bariyo iyomaa la barya xalaal allahuma rsuqna hadduu qofku idhaahdo marna miiniinta ugu jirtaa ilaah waxaad ka xalaa xaaraanayso weel ma odhanayo animraa bini aadamka qaar bay ka dhici kartaa inuu idhaa ilahay xaaraanigaasa subxaana allah ilahay naga cafi wallahi naga cafi marka madhabka toosani waa madhabka ahlu sunnaha risiqu wejigu doonaba sifo kastaba ha yeesho sifo kastaba dariiq xalaalaha ku yimaado mid xaaraanaha ku yimaado khiyaanaha noqdo qish iyo noqdo waa luda risqiga ilaahay warisqu maa baa laydhaa shayga yanfacu wuxuu taraya qofka lagu arsaqa murtasaqa min xalaalin aw didi xalaali wixii soo jeeda oo xaaraan tahay faxulis baga tago risul cali maxaal waxa maxaalka khata ah liannahu maxaa yeelay ama mustaxiil kan jiray liannahu maxaa yeelay ilaahay raasiqun kullu khalqi isagaa risqa markaas iyo khalqiga oo dhan walaysa makhluuqu bigayri risqi makhluuq aan risq loo qorin oo risq ilaahay qorin jiro waman yaqud biqadlihi min albashari aw gayrihi fabilqadaa'i waalqadari walam yafud min risqihi wala ljal shay-un fadac ahla اdalaali wاlkhaطb waman yamut xayawaanaadka o dhan isku dar yani midkii dhinta ee muxuu ku dhintay biqadlihi dil lagu fuliyey waa la dilay noocyada qadliga toogli abley dhagax bud madsax wuxuu doonaan oo min albashar bini-aadanka ka mid a ah, dhar iyo ladig miduu doona ha noqdo waaxid iyo wadar midu doona ha noqdo aw kayrihi damiirku laba midbuu noqon karaa qatliga iyo basharka labadaba u noqon karaa labada in loo celiyana ma diidayso aw kayrihi waxay noqonaysaa bashar ma aan ahayne xayawaan la dilay aw kayrihi waxay noqon kartaa qatli marku muu dhimanine basharkan ee wuxuu ku dhintay bis labada noocba fabiqad fa mawtuhu geeridiisu biqada biqadaa ilahi tabaaraka wa tacaala waa xukun alle ayuu ku dhintay ilahay ka xukuma alqada alxukm way luqad ahaan curfiga sharciga maxaa loo yaqaana xukunka iraadat llahi alasaliya rabitaankii iraadada ilaahay horeysay almutacalliqa bilashyaa ee ku xidhiidha ashyaadan oo abuuray calaa maa hiya caleyhi sida shayga loogu sumeeyey fii maa laa yasaa si aan weli ka sulaynin waa sida ilaahay shaygaa ugu talagalay u qadaray ayuu fulintii qadaaguna waa maxay ilaahay ku xukumaya ku fulay waalqadar waa taqdiir waxaa ilaahay uu ku qadaray ficilkiisa iyo qudradiisa ugu keenay geeridii ilaahay u xukumay buu ku dhintay weya macnaha haddii xabad ugu dhiftay haddii uu bes dhinto waa iska muhim maxaa looga jeedaa dee qolada baase firaqa ayaa lagu radinaya wuxuu leey khadaabi qad yaxsabu kasiir min annaasi ana macna alqadr min allahi tacala walqadaa minhu macna alijbaari walqahri lilcabdi waxay u haystaan wax wadanka lagu qasbay qadarka iyo qadaar qadar iyo qadaa labada kelmadood ma isku macnaa horta masoo kala macna ya labadaa kelmadood haddii la kala sheego waa isku macna haddii la idhaha qadar ullah qadaagana ku jira haddii la idhaha qadaa ullahina qadarkana ku jira haddii laakiin labadaba la sheego taqdiirtu waa tii asaliga horreysay qadaaguna waa fulintii wixii ilaahay xukumo waaqica keeno oo fuliyo wey marka labada markaa la isku daro malaha qasab ilaahay addoonka ee waxa weeye cilmi azaliya ilaahay subxaanau watacaala addoommada goorma ayuu waxaan u qadaray iyadoonu sameeyo dhulkana aqorin konton kuna sanadood kahor sooma waxaa jira taqdiirta cumriga ah oo boqol iyo labaatan habeen markuu urka hooyada ku jira maxaa loo qoraya afartii sooma wa taqdiir sano weli way jirtaayo sanadkiiba ilaahay subxaana watacaala muxuu qadaraa kanaa dhalanaya kanaa guursanaya kanaa xajaya kanaa dhimanaya ilahay subxaana watacaala marka taqdiir kowni waa tii hore ee koonka sababina waa taa sanadka dhacaysa amrina xayaatada qofka waxaa jira qadaa yoomiya maalin wuxuu ilahay fulinayo markaa rabbi subxaanahu watacaala qofkan ajar buu u dhigay risqna wuu siiyey markii la dilay ajashiisii baa la soo gaabiyey walam yafud bu yihi sheeku ma waayin kan maktuulka la dilay iyo ka iska dhintay min risqi risqi alla u qaybiyey ee cilmiga ilaahay ugu jiray haba yaraatee walow xabad firiya oo afkiisa gelaysa dad mu waayin luqmadda cayshka hadduu afka sidaa ugu qaado halkaa markuu marinayo xabad hab ka siiso alla habad ohanaysaa miya xabadda kumay jegida risqa xabaddan risqa kumay jegin walaa ajare walaa fata waaida min alajar ajashiisina laxda waaxida mu waayo ee maxtuumka ahayd oo qoray shay macna waa kaa risqiisina shay kama maqnaa ajashiisina shay waaxida kama maqnaa laxda waaxida fada iskaga tag adigu ahlo dalaal kooxaan muctasirida waxaan ka hadlayaa ele qofka wuu noolaan lahaayo waa la dilay maxay leeyihin fisq buu dhuli lahaayo waa laga jaga qolyahaa iskaga tag oo ka dheera wlkhadl ay ahl alkalaam fasid baa la dhaha khadalka hadalka xun ee faasidka ah waxaa kaloo khadalka la dhahaa ahlu dalaal hum ulqaa'iluun ina lilmaqtuuli ajalayn waa kuwa ahlu dalaalka ah iyo kuwa markaa kalaamka faasidkaa ku hadlaya ee iyaguna qofku laba ajarood buu leeyay waa maxay qofku ajar buu leeyay geeridiisu waa maalin haddii buntig loola yimaado geeridiiba ashashiiba dhexda loo joogo barbaa laga jabay kuwaa ha maqlin waxay leeyiin haddii aan la dili lahayn mudduu sii noolaan lahaa waa qowl baatil kalaam baatil weeyaan wuxuu ilaahay ugu talagalay dilku waxba kama qadimayo haddii ana xabadda ku dhiman lahayn ajal buu dhiman lahaa sooma ajal buu dhiman lahaa risqiina wax laga jarayaa ma jirto wuxuu ka hadlayaa fi laxkaam baabkan ama markaasi baab saalskan hore laba baab aynu marka dhamaynay inka lagu dhawan wamanaxadka lam yamud aan wamanaxadka yamud dhinta biqatlihi dilid la dila min albashar ka mid ah aw kayrihi ama basharka kale ah aw kayrihi ama dil waxaana ku dhinta bas u dhintay fabilqada wlqadar qadaariga qadarka ilahay ku dhintay qadar alla qadar u jaangooyey allana markaasi xukumay inuu dhaca walam yafurna waa in risqi risqiisu walal ajal iyo ajashiika mashay badac iskaga tag ahla dalaalka dalaalka uheelka wa xirsilida ah, walkhatar iyo kalaamka faasidka ah. waa baab haalid fi laxkaam axkaamta ayaa laga hadlayaa waa jamcu xukum cusuliyiinta xukunka waxay u yaqaana hadalka ilaahay khidaabka ku tacalluqaya afcaasha mukalafka inuu yahay mukalaf waan garanay mukalaf axkaamta khamsiga ahayd ee waajib iyo sunnahiisa iyo xaraam iyo makruuh iyo iyo maxaan ku dhahdaa mubaaxi laakiin waxaa loo jeedaa alaxkaam kowniya qadariya iyo axkaam sharciya iyo weliba axkaamta diiniga asmaado iman doonta axkaam dunyawiya ukhrawiya intan oo dhan axkaamta oo dhan tii markaa kowniga iyo sharciga iyo jazaa iyo wixii oo dhan ba ahaa meeshiisa abwaab badan baan halkan kaga hadlayaa dhowrahe kanuu iminka soo horaysiiya fi laxkaam walkalaam axkaamta iyo ka laga hadla cala aliimaan wa mutacaliqaati iyo waxyaabaha la xidhiidha mutacaliqaadka وواجب على العباد ضرا أن يعبدوه طاعة وبرا ويفعل الفعل الذي به ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه سجر وواجب و... وحا واجب على العباد الضمد ضرا جميعا حالهم واجب على العباد الضمد واجب وحقوا duran dhammaantood xalay yihiin an yacbuduuhu allah subxaanahu wa tacaala inay caabudaan waxaa la dhaha cibaadada ma umira bihi sharcan wixii sharciyan lagu amray inaad samayso waa cibaado rabbi ku adeecday waxa markaa dira curfiga noqon maayo iyo iftidaa caqliga toona curfiga iyo caqligu shaqo kuma lahaa cibaadada waa tawqiifi daacatan darteed bay u caabudayaan waa liajli daaca imtisaal amr a amarkii lagu furay hogaansi waa daaca ilaahay adeecaan darteed wa biran liajli biri wixsaan ama rajaaan libirihi wa waxay alla u caabudayaan ko inay adeecaan amarkan alla amray soo ma aha inay adeecaan labo inay ka rajaynayaan rabbi abaalmarin daacadana ku abaalmarya hadda qasigaasa lagaa rabaa iyo niyadaa salaada markaad alla isu isu taagto maxaad niyeysantay maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa waxay daacad noqo soo maxaad ku rabtaase dee jannaan ka wada iyo ixsaan ayaan ku doonaya naarta ka badbaado waa inay niyaddaada kusoo xaadirsanto oo waxa waajiba wa yafcalu ay sameeyaan addoommadu alficla falka alladii kaasoo bihi amar rabbi uu ku amray ama waajib ha noqdo inay sameeyaan aladii bihi amar xatman waajibnimo xatmi waa jasmi luzuum ah oo ilaahay go-aamiyo wa an yadraku inay ka tagaan shayga aladii kaasoo canhu zajar ee maraca shayga aladii inay ka tagaan taasaa waajib ah sajri muxuu faa'iidaynaya shaygaa dala waa shay la sajriyey oo la manciyey oo la nahay waa taxriim haddaan sajri lagu odhan karaaha u noqdana khilaaf loo walaaqo waa shayga in la sameeyo laga fiican yahay wawaajibun baa waajib waxaa ku ah cala alcibaada addoommada durar maxaa layihiin dhammaan baa ay rabbi caabudaan daacatan inay adeecaan darteedu caabudaan waa biran iyo sanfal iyo ay ka rabaan markaa abaalmarin darteed wayafcalu ay sameeyaan alficla falka aladii kaasoo bihi amar ilahay waa amray xatma waajibno waa amray wayadrub ay ka tagaan alladii shayga alladii shayga oo canhu isaga xaggiisa sajar ilahay u manciyey fi lkalaam ala cala alqada walqadar ku waxaa ka warramaya qadaaga iyo qadarka وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى وكل ما شيء كستويا كل أي كل الذي بكريته شيء كستو قدره الله سبحانه وقدره سقو تقدير يجانقين ومر هو ku sameeyay aw qadaahu ama alla xukumo ashyaada kamida fawaaqic fahuwa shaygaasi waaqicun uu dhacaya mar hadduu qadaa iyo qadar laa ku tacaluqay xatman laazima waa waajib u dhaco mar hadduu sheeg ina kown ahaan u qadaro cid ishortaagaysaa ma jirto kamaa qadaahu ay xakama bihi waqadara sidii ilahay markii hore u qadaray imkana u xukumay ayuunbu u dhacaya si ka duwan uma dhacayo sidii ilaahay marka hore cilmigiisa saabiqaa ah uu ku ogaa inuu shaygaasi ku iman doono ayuu ku imanaya ee qalamku mar hore uu kitaabka ku qoray qabla khalqi samaawaati walardi bihamsiin alfa sana kontan kun oo sanadood ka hor baa lxulmaxfuudka lagu duuday oo qalanka lagu amray inuu qoro ma asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaab min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir yani arlada iyo nafihiina midna kuma dhacayso wax oo markaa ilahay uu qadaro dhibaatay waxay doontoba ha noqoto ilaa kitaab bay ku qorantay intaan khaliiqadaba ilaahay abuurin ba arrintaasna ilahay waa u fudud xaafi ibnu xajar maxaan ujeedaa ibnurajab alambali alxaafi ibnurajab alxambali waxa uu leeyahay aliimaan bilqadar laba darajuu leeyay qadarkeeda rugni waa rugniga sa qadarku to rugn saadis min arkaan aliimaan marka laba darajuu leeyay midda koowaad waxay tahay biana allaha tacaala sabaqa fii cilmih ma yafcaluhu اlcibaad min khayri washari wadaaca wamacsiya qabla khalqihi waxaynu rumaynaynaa in ilaahay uu cilmigiisa hore asaliga uu ku ogaa addoommadu waxay samayn doonaan shariya khayr daaco iyo macsiyo goormuu ogaa intaanu iyagaba abuurin intaa aanu iyagaba abuurin habayaraanti wuxuu kaloo ogaa mar hore intaanu abuurin addoommada kuwa ahlu jannaha ah iyo kuwa ahlu naarka ah waxaanu rabbi diyaariyey ila waxay kala samaynayaan waa ogyahay abaalmarintii ciqaabku waa loo kala diyaariyey oo maxaa lagu abaalmariyay dee acmaashay samayn doonaan hadhow marka ay lagala xisaabtamayna waa markay sameeyaan intaanu abuurin alla kawinin ayaa ilahay marka horeba usii diyaariyo sii qoray arrintaa wuxuu ku qoray ilaahay subxaana wa tacaala halkaa agtiisa lawxul maxfuudka waana koobay acmaasha addoommaduna waxay ku soconaysaa cilmigaa hore iyo kitaabadaa hore ee mashiiana waa jirtaa waa doonay khalqina waa jiraa maraatibulqadar markaa intaasay noqotay soo ma cilmu uma kitaaba uma mashiia uma khalqiyo wujuud arrinta waa imanaysa oo dhacaysa sidiiba wa lagu soconaya wa gafayaana ma jiraan <clears throat> darajada labaad waxay tahay buu yidhi an allaha khalaqa afcaal alcibaad kullaha khalaqa afcaal alcibaad kullaha min alkufri waliman wاldaac wاlcisyaan washaahaa minhum <clears throat> ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray wax allah waxay addoommadu samaynayaan gaalnimo iyo iimaan daaco iyo macsi miday danto ha noqoto ma doono mise ma doonin ma doono mise ma doonin wuu doonay <clears throat> buu doonay rabbi subxaanahu wa tacaala waa darajada ay sugayaan ahlu sunna waljamaaca waxaana inkiraya darajada qadariyada darajada hore waxaa sugay in badanoo xataa qadariyada ka mid ah waxaa diiday kuwooda ulaadii xadgudbay macbad aljahli baa ka mida ah kuwa diidan ee la dooday markaa maqaalaadkana weydiin jiray cabdillaahi bni cumar iyo camar ibn cubayd iyo iyo qeyrkii culama muctasilada ah waxay laha culimadu walmunkiruna lihada ilcilm alqadiim alqaa'iluuna lamr unuf waa kuwa odhanaya ama inkiraya ilaahay cilmigiisa hore ashyaadan ogaa ee odhanaya arrin imika la bilaabaya wax ilahay hore usii qadri ma jiro adoommada iyagaa imika bilaabaya kuwaasi halkay ku nool imika mantiqadii ma joogaan kuwan le ilaahay waxaa la samaynayo ma sii ogeyn mana sii qadarin hee wax walba imikay bilaabayaan addoonku hadduu bilaabaya camalkiisa kuwaas halkay ka tegayin adduunyada qadin qarada adduunyada way ka rooxeen kuwaas hadda mar noda kuwaas kuwa kale cilmiga ilahay waa u sugayaa inuu og yahay haba diidanaan kuwan qadariyadu ay leeyihiin umuu qadarin laakiin wuu og yahay bay leeyihin laakiin kuwii xataa cilmiga ilaahay nafinayey وهم الذين كفرهم الإمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد وغيره من الأئمة كوا aimadan madaahibtu maalig iyo shaafici iyo axmed iyo waa gaalnimay ku xukumeen sheekhuislaam ibn taymiya wuxu uhi kuwaasi waa firqada labaad iyagu cilmiga ilaahay sugaya waa bidcoolayaan waanay lumeen mansilada kuwa horena lama derajo ahaa walaysa waajiban cala alcabdi addoonka waajibkuma aha mukalafka arrida inuu qadarka raalli ka noqdo oo qalbigiisa ku dego bikulli maqdiy wax kastoo ilaahay xukumay inuu raalli ku noqdo waajibkuma aha walaakiin waxaa waajiba inuu raalli ku noqdo bilqadaa qadaaga ilaahay ficilkiisa ah liannahu maxaa yeelay qadaagu min waa ficilkii rabbi tacaala korreeye wadaaka maqdigaasina waa wixii dhacaya dee sharka ama macaasida ilaahay rasuulba waa u cadhoodan waa macaasidii iyo dulmigii ka adoonku raalli kama noqonayo min ficli ay min ficli shaksi aladii kaasi xagu ka yimi ah? waa falkii uu sameeyey shaksiga aladii taqaalaa waa tafaacala qaalaahu ka timi waa u cadhooday wey ka alla u cadhoodaa sameeyey tabaacadan oo ku fasara culamada qaarkood kaa fogaaday baa sameeyey ficilka xun ee alla iyo rasuulbaan raalli ka noqon adna kama raalli noqonaysa horta qadaaga iyo maqdiga hala kala qaado qadaagu waa fal ilaahay uu isagu leeyahay waa xukunkiisi sooma waay ilaahay ukumo ilahay falkiisa miyaa la diidaya may wa ilaahay ficilkiisa iyo qadaagiisa raalli baa laga yahay isaga laakiin maxaa ka soo furay maqdi ilaahay soo xukumay baa jirta soo maa labuu noqonaya maqdigi ilaahay noo xukumay nagu soo furay labuu u qaybsamaya wax nafteennu ay jeceshahay oo raalli ka taho munaasib inoo ah haddii lahay dumar caruur lacag guryo geel lo dolar ilaahay useeyo naftu miyay diidaysa waa maqdigiisa ma ka waa fidri naftu way ku farxaysaa ka waad iska jeceshay cidima ku weydiinaysa ka iyo waxaan nafta munaasib u ahayn xanuunka geerida hantida kaa dhacanta ee dhibaatooyinka kale cadowka ku tacadiya waxaa naftu miyay jeceshay qaybtaasi oo maqdiga ka mid a addoommadu afar bay u qaybsamayaan afar daraje kala noqonayaan kow sakr inuu qofki diidu karho ficil ku muujiyo jeexjeexo maryaha dhulka isla dhaco waxaan maxay dhacay soo maa meel dheer iska soo tuuro ficil buu ku muujiye inuu diiday soo maa qowl ku muujiyo uu inkiro waxaan baasa ilahay nagu riday ilahay uu nala dagaalamaya qaal ilaha soo wadan kaasi waa mamnuuc dee lama ogola sabir waa shayga waajibka wixii naftu way dhibsanaysaa ta'iir bay kugu samaynaysaa laakiin waa waad sabraysaa soo ma waa darajada waajibka waxaa la idhaha arrida inaad raalli ka noqoto qadarkii dhibaatada lahaa qalbigaagu ku xasilo raalli ku noqoto waa darajo culimada qaar waajibiyaan laakiin waa mustaxab inaad raalli ka noqoto shirkay darajada afraad waa maxay shukr waxay ka sii sarraysaa waa ridaag iyo weliba siyaada inaad ilahay ugu mahadnaqdo umashar baa lagu mahadnaqa ubadka ilahay kaa qaaday maad ku mahadnaqaysa hayo waxaad ogtahay haddaad sabirto ajarkaad helaysa soo baxa lianna nicmaha inay darajada jahado waa darajo iyaduna maslaxada ah afartaa qaybood bay kala noqonayaan aynu dib ugu noqono waqtiga aynaban cabis wa kullu maa qadar wax kastoo ilaahay uu soo jaangooyo isagu qadaray cilmigiisa saabiqa mar horena ku qoray aw qadaahu ama xukumo fa waaqicun waaqicun waa kii dhacaya qadaagii qadarka lama celiyo xatman laasiman weeyaan kamaa qadaahu siduu xukumay walaysa waajiban walaysa waajibun waa waa qiro jaa ma taqaanid oo laysa inaad khadisankeedii ka dhigto waajibun khabarkeediina ridaa iyo inaad cagsi ka dhigto iswadaarso labadaba waa ku banaantay walaysa waajiban baa labada saxan si yaraa haboon ta kalena waa saxeen waa banaantay labaduba waajib ma aha cala lcabdi kumaha arida inuu raali noqdo bikulli maqdin wax kastoo ilahay soo xurmaray walakin bilqada waxaa waajib in qadaaga ficilka alle inuu raali ka noqdo liannahu min ficli tacaala waa ficilka ilahay ficilka ilahay ma diidayno wadaaka kaa kale ee raalli laga noqonayo sharka ee macaasida ah min ficli ladii kii buu ficil u yahay taqaala loo cadhooday sidoo kale cadhooday ama u fogaaday وبالله تعالى توفيق سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب